رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وللرياض الصالحين بان كجرنا باب التحذير من إيذاء الصالحين صالحين ده iyo dadka fiicfiican oo la dhibo in dadka looga diga baabkeedii waaye digitaan dadka looga digayo dadka saalixiinta dhibitaankoodiiyo dacafada waaldacafati iyo waalmasaakiini dadka masaakiinta ah ducafadu waa dadka danyarta ah waa dadka tabarta yar leh iyo inta masaakiinta ah iyo inta markaa masaakiinta ah qaala allahu tacaala reeya wuxuu yidhi waaladiina yu'duuna almu'miniin waaladiina kuwa yu'duuna dhibahaya almu'miniina wiilasha mu'miniinta ah waalmu'minaati iyo gabdhaha mu'minaadka ah uma waalmu'minaati iyo gabdhaha mu'minaadka ah bikayri maktasabuu wax ay kasbadeen oo dembi ah iyo qalad lagu dhibo ay kasbadeenna aynan jirin faqad ixtamaluu waxay xumbaarsadeen buhtaanan been abuurasho wa ifman iyo dembi mubiinan ee markaa cad dembi cad iyo been abuurad bay dusha saarteen wa qaala tacaala fa ama alyatiima agoonta falaa taqhar ha qahrin oo ha dhibin waa ducafo waa masaakiin agoonta wa ama asaa'ila midka saa'ilka ahee tuugsanahaya wax ku weydiistana falaa tanhar ha canaananin midka saa'ilka ah ha hororin wa ama alaxaadiidu axaadiidtu fa kahiira aad bay u badan yihiin minhaa waxaa ka mid ah xadiidu abi hurayra xadiidkii abi hurayra oo fi lbaabi qabli haada baabkii ka ka horreeyey noogu soo maray oo ahaa man caadaa lii waliyan weli ani aan leeyahay iyo qof mu'min ah alla ka cabsadoo owliye ilaahay qofkii dhibaa oo naca faqad aadantuhu waxaan ogaysiiyey bilxarbi dagaal wa minhaa waxaa kaloo ka mid ah xadiidu sacad ibna abi waqaas asaabiq ee noogu soo hormaray yatiim baa kii looga hadlayay u agoonta loo turo wa qowluhu uu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam yaa abaa bakarin abii bakarow la in kunta haddii aad tahay aqdabtahum mid ka caraysiiyey bilaal iyo suhayb iyo salmaan laqad aqdabta rabbaka rabbigaa baad ka caraysiisaya ogow wa can jundub ibni cabdillaahi qaala qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama man sallaa qofkii tugta salaata asubxi salaada subax fahuwa fii dimmati illaahi dimme iyo ammaan iyo damaan alla ayuu ku jiraa falaa yatlubannakum allaahu ilaahay yuusan idinka dalbanin min dimmatihi dimadiisii bal shay shay macnaha waxaa loola jeedaa qof salaada subax tukaday weliba jamaaca kusii tukaday ha dhibina ammaan alloo ku jiraay haddaad dhibtaan dimmadii ilaahay baa hadhow laydinka dalbanaya oo qof magantii alla ku jiray ayaad dhib gaarsiisay fa innahu man yatallubuhu qofkuu ka dalbada alle min dimmatihi dimadiisa bishay yudrikuhu wuu haleelayaa ilaahay ayuu u tegayaa uma ka bacdi yakubuhu wuxuu ku afgembinayaa calaa wajhihi wejigiisa fii naari jahannama naarta jahannamo wejigiisaa naarta jahannama lagu afgembinayaa waa qof ka dhiba qof salaad subxee tukaday rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey baabu ijraa'i axkaami annaasi ku socodsiin iyo in lagu daahirka in laga fiiriyo wa saraa'iruhum siryaalkoodana ila allahi tacaala ilaahay loo wakaasho qofka qalbigiisa waxa ku jira shaqo kuma lihin waxa afka uu ka sheegtaa loo qabtaa waxa afka uu ka dhahaa loo qabtaa qofka waxa qalbigiisa ku jira ilaahay baa loo tala saartaa subxaana wa tacaala hijra in lagu sameeyo lagu dareeriyo laga fiiriyo lagu socodsiiyo axkaamta dadka wixii daahir ah ee markaa muuqdaa saraa'irtoodan in ilaahay loo tiiriyo qaala allahu tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi fa in taabuu hadday towba keenaan wa aqaamuu asalaata salaadda ay oogaan waatawu zakaata asakaata sakada ay gutaan fakhalluu sabiila hum jidkooda u daaya hadday towba shirki iyo gaalnimo ka soo laabtaan hadday towxiid qiraan hadday laa ilaaha ila allah yidhaahdaan oo wa aqaamuu salaata salaadda ay oogaan wa aatow asakaata sakadana ay gutaan fa khalluu sabiilahum habilina ha caayina xoolahooda ha qaadanine jidkooda u sii daaya ayuu yidhi ilaa subxaana wa tacaala aayadaha qaar waxay yidhaahdeen fa ikhwaanukum fi ddiin waa walaalihiino diinkay idinkula walaalayihiin can ibni cumara radia allaahu canhuma anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi umirtu waxaa lay amray an uqaatila annaasa inaan dadka la dagaalamo xataa yashhaduu ilaa ay qiraan ilaa ay qirayaan inaan la dagaalamo dadka anlaa laa ilaaha ila allah laa ilaaha ilaa ay ka yidhaahdaan macnaha ilaa dadka ay ka qiraan ilaahay mooye alla kaloo la caabudo inuusan markaa jirin wa anna muxammadan nebi muxammadna rasuulullaahi rasuulkii alla inuu yahay nebi muxammedna inuu rasuulkii ilaahay yahay ilaa ay ka qiraan buu yidhi nebiga sala allahu calayh wasalam wa yuqiimu asalaata salaadana ay ka oogaan wa yu'tu asakaata sakadana ay gutaan faidaa facaluu hadday sameeyaan daalika arrintaa casamuu waxay ka ilaaliyeen minnii xaggayga dimaa'ahum dhiigagooda wa amwaalahum maalalkooda ilaa bixaqi lislaami islaamka xaqiisa maahane islaamka xaqiisa maahane wa xisaabu xisaabtankooda waxa qalbiga ku jira allah tacaala dadka inaan la dagaalamaa lay amray ilaa laa ilaaha ila allah muxammadun rasuuluullah ay ka yidhaahdaan salaad ay ka tukadaan zake ay ka bixiyaan intaa hadday sameeyaan waxa qalbigooda ku jira shaqo kuma lihi been ha ka ahaato run ha ka ahaato casamuu fa idaa facaluu daalika kaa hadday falaan oo ay sameeyaanna casamuu waxay dhowreen oo ay ka ilaaliyeen minii xaggayga dimaa'ahum dhiigagooda wa amwaalahum iyo maalalkoodaba inaan xoolahooda qaataa iga mamnuuca inaan dhiiggooda daadiyaa iga mamnuuca wax allaala waxay ku badbaadayeenay inay amni ku helayeen waa inay ilaahay qiraan subxaana wa tacaala wa xisaabuhum ilaa bixaqi alislaam islaamka xaqiisa mooye ayagoo saa islaam hadduu dhiig daadiyo waa laga daadinayaa saa darteed islaamka xaqa uu ku yeesho maahane wa xisaabuhum cala allaahi xisaabtanka laakiin ilaahay baa dushiisa tahay muttafaqun calayh wa can abi cabdullah taariq ibnu ashyama radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi samictu rasuula allahi rasuulkii allaan maqlay yaquul asagoo odhanaya man qaala qofkii yidhaahda laa ilaaha ila allaha ilaahay mooyee alla kaloo xaqnimo lagu caabudaa ma jiro wa kafara ku kufriya bimaa yucbadu wixii la caabudo oo dhan min duuni illaahi ilaahay sukadiisa xaruma maaluhu wa dammuhu waxaa xaaraam ah maalkiisa iyo dhiiggiisa in la daadiyo maalkiisana la qaato wa xisaabuhu cala allahi tacaala xisaabtiisana allaha sarreeya dushii laa ilaaha ila allah hadduu yidhaahdo uu ku kufriyo wax allaala waxa alla ka soo hara oo ilaah laga dhigtee la caabudo xaruma maaluhu maalkiisaa xaaraam ahoo in maalkiisa la qaato waa mamnuuc wa iyo dhiiggiisa in la daadiyo wa xisaabuhu cala allahi tacaala xisaabtiisana allaha sarreeye korkiisay ahaatay wa can abi macbad almiqdaad bin اlswadi radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qultu waxaan ku idhi lirasuuli illaahi rasuulkii allah ara'ayta waxaad iiga warantaa in laqiitu haddaan la kulmo rajulan nin oo min alkufaari gaalada ka mid ah nin kufaarta ka mid ah haddii aan la kulmo oo faqtata oo faq faqtatalnaa aan dagaalanno nin gaalada ka mid ah ayaan dagaa faqtatalna eh, oo faqtatalnaa aan dagaalanno fadaraba uu ku dhufto ixdaa yadaya ixdaa yadaya labadayda gacmood midood bisayfi sayf hadduu ku dhufto faqatacahaa ee uu gooyo gacantaydii ayuu kow siiyey dumma kabacdi laada uu iiga dhuunto uu gadaal uga gabbado uu iiga dhunto minii xaggayga bishajaratin geed oo faqaala uu yidhaahda markaan dili rabay aslamtu lilaahi ilaahay dartii baan u islaamay aqataltuhu ma dilaa yaa rasuula allah rasuulkii allow bacda an qaalahaa markuu laa ilaaha ila allah yiri kadib ma dilaa faqaala rasuulku wuxuu yidhi laa taqatulhu ha hadilin ayuu dhahay nebiga faqultu waxaan idhi saynaanan u dilin yaa rasuul allah qadaca ixdaa ixdaa yadaya labadayda gacmood mid ka mid uhuu gooyay uma qaala dalika markaa buu yidhi towxiidkii wuu ku dhawaaqay bacda maa qatacahaa markuu gooyey kadib faqaala rasuulku wuxuu yidhi laa taqatulhu hadilin allahu allaahu akbar ha dilin fain qataltahu haddii aad disho fa innahu asagu bimansilatika booskaagii buu imaanayaa qabla an taqatulahu intaadan dilin meeshii aad taagnayd oo islaamnimadii oo dhiiggaagii macsuumka ahaa ayuu imaanayaa wa innaka adigana bimansilatihi mansiladiisii booskii ayaa tegaysaa qabla an yaquula intuusan dhihin uu joogay kelimatahu alatii qaalahaa kelimadii uu yidhi ila allah intuusan dhihin gaal soo ma ahayn soo in la dila ma bannaanayn adiga booskiisaad imaanaysaa macnaa in lagu dilaa bannaan adigana haddii aad disho booskaagii ayuu imaanayaa oo markaa intaadan dilin muslim baad ahayd dhiiggaagii macsuum buu ahaa asagana dhiiggiisii macsuum waaye markuu kelimadii yidhi kadib saasaa loola jeedaa nebiga cabirka uu bixiyo waa cabir cajiib badan waa matal aad yaad u qiimo badan laa taqatulhu ha dilin fa in qataltahu haddii aad disho asagoo laa ilaaha ila laah yidhi kadib fa innahu asagu bimansilatika booskaagii buu joogaa qabla an taqtulahu intaadan dilin aad joogtay waayo dhiiggiisa macsuum waaye in la dilaa mamnuuca wa innaka adiguna haddaad disho bimansilatihi booskiisiibaa tegaysaa qabla an yaquula intuusan dhihin kelimatahu kelimadii allatii taasoo qaala uu yidhi ee laa ilaaha ila allah ahayd intuusan dhihin meeshii uu joogay oo gaalnimada tegaysaa macnaha waa lagu dilayaa asaa noo fasiri doonaa oo gaalnimo markaa ma aha waa macnaa in annahu bimansilatika ay waxaa laga wadaa macsuumu dami mansiladaadii buu tegayaa waa nin dhiiggiisii macsuum ahoo in la dilay mamnuuc tahay maxkuumu lagu xukminahayo biislaamihi islaamnimadiisa wa macnaa uu yidhi xadiidka innaka bimansilatahu booskiisa ayaa tegaysaa ay mubaaxu dami dhiiggaagaa bannaan baa laga wadaa bilqisaasi qisaas in laguu dilo liwarahatihi dadka dhaxalkiisa iskale waayo laa ilaaha ila allah mar hadduu yidhi waa inaad ka joogsataa xisa oo in la dilo ahayd adi waa lagu dilayaa qisaas baa lagu dilayaa laa annahu bimansilatihi fi lkufri loolama jeedo wallaahu aclam laakiin ilaahay baa yaqaana wa can usaamata bni zayd radia allaahu canhuma qaala usaama wuxuu yidhi bacanaa rasuulu ullah rasuulkii allaana diray sala allahu calayhi wasalam ila alxuraqati meel xuraqa la yidhaahda xaggeeda oo min juhaynata qabiilka juhayne ay degan yihiin ayaana loo diray fa sabbaxnaa waan ku subxaysanay oo waxaan ku waabariisanay alqowma qoomka calaa miyaahihim ayagoo ceelashooda dul taagan miyaamiyahoodii biyahooda ayagoo dul taagan yaan ugu tagnay walaxiqtu waan haleelnay oo waxaan ishaleelnay oo aan haleelay ana ani iyo wa rajulun nin oo min alansaari rajulan nin baanu haleelnay oo minhum ayaga ka mid ah mar allaala markii ayagoo waxba ogayn ceelashoodii biyo ku jira aan ku dul dhacnayoon ku subxaysanay qaarna way baxsadeen qaarna waa la dilay qaarna wax kaley noqdeen intii fakatay baan ninka daba orodnay buu yidhi walaxiqtu waan haleelnay ana warajulun ani ii nin oo min alansaari reer ansaar ah rajulan nin baan haleelnoon ka daba cararnay oo minhum ayay ka mid ah falammaa markii khashaynaahu aan daboolnay macnaha markaan seeftii intaan kor u qaadnay aan ku daboolnoo ku dhufan rabno qaala wuxuu yidhi laa ilaaha ila allah ilaahay mooye alla kaloo xaqnima lagu caabudaa ma jiro laa ilaaha ila allah fakafa wuu ka joojiyey waa uu ka kafabay canhu ninkii xaggiisae laa ilaaha ila allah yidhi alansaariyu ninkii reer ansaar ahaa markuuba maqlay laa ilaaha ila allah ninkan oo leh seeftiisii galka ayuu kula laabtay wuuna ka soo celiyey wa tacantuhu anna waxaan ku duray birumxii warankayga warankayga ayaan ku duray xataa qataltuhu ilaa aan dilay waa goormee waa markuu laa ilaaha ila lah yidhi kadib ayuu usaamo ku duray warankiisii kii kalena wuu ka joojiyey falamaa goortii qadimnaa aan soo galnay almadiinata magaaladii madiina balaqa way gaartay daalika arrintaa annabi nebigay gaartay sala allahu calayhi wasalam nin laa ilaaha ila allaah yidhi inaan intaan warankaygii u qaatoon ku dhuftay oon ku diray ilaa uu dhintay yaa nebiga loo sheegay sal allahu calayh wasalam balaqa dalika nabiyihi wasalam faqaala lii wuxuu ii yidhi yaa usaamatu usaamow aqataltahu ma waxaad dishay bacdamaa qaala laa ilaaha ila allah markuu yidhi kadib laa ilaaha ila allah markii uu yidhi kadib maa dishay laa ilaaha ila allah markuu yidhi ka gadaal miyaa dishay bacdamaa qaala laa ilaaha ila allah qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulkii alaahayo innamaa kaana wuxuu ahaa mutacawidan mid magan gala kelimada wuu ku dhuumanayay runtiis ma ahayn been bay ka ahayd seeftuu rabay inuu kaga badbaadou kaga gabbado fa qaala rasuulku waa ku celiyey aqataltahu buu yidhi ma waxaad dishay bacdamaa qaala laa ilaaha ila allah markuu laa ilaaha ila allah yidhi kadib famaa zaala ma uusan ka zulin nebigu yukariruhaa inuu ku celceliyo calaya korkayga xataa tamanaytu ilaa aan jeclaystay annii anigu lam akun inaanan ahayn aslamtu mid soo islaamay qabla dalika alyowm maalintaa ka hor muttafaqun calayhi alla maxaa maalintaa kahor isoo islaamiyey dagaalkan markuu idhaafo kadib inaan soo islaamo si aanan uga qayb gelin dhacdadaanna aysan u dhicin baan tamaniyey buu yidhi waayo nebiga afkiisa waxaa laga waayey hadal aan ahayn ma waxaa dishay markuu laa ilaaha ila allah yidhi kadib laa ilaaha ila allah soo dadka ma badbaadiso laa ilaaha ila allah soo dhiigaaga ma badbaadiso laa ilaaha ila soomaalkaaga ma badbaadin lahayn haddii laa ilaaha ila ay i badbaadin weyso waxa i badbaadinaya maxaa waaye laa ilaaha ila haddaan qofka agtiisa ku dhaho hadduu i dilo waxa kale i badbaadinahay waxa kale i badbaadinaya waa maxay laa ilaaha ila allah dadkay badbaadin jirtay walaalaya laa ilaaha ila dadkay magangelin jirtay laa ilaaha ila allah maalkaaga iyo nafsadaada iyo cirdigaaga iyo sharaftaada inay badbaadisay ahayd laa ilaaha ila allah aan dad badbaadin baa maanta jirta xaaladda noocaasna ma wanaagsana rasuulka fiiri ma dishay aqataltahu bacda maa qaala laa ilaaha ila allah kadib niyaa dishay famaa zaala yukariruhaa calaya inuu korkayga ku kariiriyo ku celceliyo ma uusan ka zulin nebiga oo waa igu celceliyey xataa tamanaytu ilaa aan tamaniyey aan jeclaystay annii lam akun aslamtu qabla dalika alyowm ilaa inaanan noqonba mid soo islaamay maalintaa ka hor muttafaqun calayhi wa fii riwaayatin werin kale waxay ahayd fa qaala rasuulu llahi rasuulkii alla wuxuu yidhi aqaala laa ilaaha ila allah buu yidhi waqataltahu adla ma dishay laa ilaaha ila allah miyuu yidhi oo adla ma dishay qultu waxaan idhi yaa rasuula allah innamaa qaalaha wuxuu u yidhi khawfan cabsi oo min asilaaxi hubkuu ka cabsanaya beentiis waa seeftuu ka cabsanaya rasuulkii ilaahayo markaan saas ugu kor qaaday ayuu yidhi qaala rasuulku wuxuu yidhi afalaa shaqaqta calaa qalbihi maxaa qalbigiisa u jeexi weysay xataa taclama ilaa aad ogaato aqaalaha am laa ma run buu ku yidhi mase been ilaa aad kala ogaato waryaa kuu deersada waxa qalbiga ku jira sow inuu dhahlama ahayn sow inuu qofku yidhaahda laa ilaaha ila allah soo ma ahayn qalbi maxaa kuu diray maxaad ma waxaad dilaacisay laabtiisa oo ma waxaad ogaatay inay been ka tahay inay run ka tahay yaa kuu dirsaday afalaa shaqaqta maxaad u jeexi weysay qalbihi xataa taclama ilaa aad ogaata aqaalahaa am laa famaa zaala ma uusan ka zulin nebiga yukariruhaa inuu ku celceliyo xataa tamanaytu ilaa aan tamaniyey annii aslamtu yowmaidin inaan maantaaba soo islaamada dagaalkaa haba i dhaafo dhacdadaasaysan iigu dhicin maalintaas inaan iska soo islaamo ayaan tamaniyey buu yidhi usaama radia allaahu canhu alkhuraqa bidammi alxuraqa dheh alxuraqati bidammi waxaa la akhriyaa xuraqa marka la yidhaahdo bidammi lxaa'i xa'ga oo la godo almuhmala la dhibca dhibcatiray wa fatxi araa ra'da la kor dhigo batnun waa qabiil oo min juhayna reer juhayna ka mid ah alqabiilati lmacruufa waaye wa qowluhu mutacawidan ay muctasiman biha wuu ku dhuumanahay waaye wuxuu isaga ilaalinayay min alqatli dilka laa ilaaha laa muctaqidan laha ictiqaad kama ahayn qalbi kama ahayn qalbiyaa kuu diray macnaha qalbiyaa kuu diray waa ma jirto wa can jundub ibni cabdillaahi radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam ayaa bacaa wuxuu diray bacan ciidan bacfi ayuu rasuulku diray bacfi macnaha waxaa loola jeedaa jeish ama ciidan oo min almuslimiin muslimiinta ka mid ah ilaa qowmin buu u diray qoom oo min almushrikiina mushrikiinta ka mid ah wa inahum ayagu iltaqow way kulmeen muslimiintii iyo mushrikiintiibaa kulantay fa kaana rajulun baa wuxuu ahaa oo min almushrikiina mushrikiinta ka mid ah idaa shaaa haddii uu doono an yaqasida inuu u qasdo ilaa rajulin nin oo min almuslimiin ka mid ah qasada lahu wuu qasdayaa wuu aadayaa xaggiisa faqatalu waana dilayaa nin gaalada ka mid ah hadduu doono ninkaa muslimka inuu dilo waa aadi buuna dilaya wa ana rajulan nin oo min almuslimiina muslimiinta ka mid ah ayaa qasada aaday oo u qasday khaflatahu asagoo qaflo ku jira ninkii khaflada ku sugnaa ee muslimiinta baabi'inahayay asagoo khaflo ku jiroo ogeyn yaa nin aaday wa kunnaa waxaannu ahayn haddaan saxaabtii nahay nataxaddau kuwa ku sheekaystay annahu ninkaa ninkaa u qasdaye khaflada u aaday usaamat ibnu zayd inuu ahaa falammaa goortii rafaca uu ku kor qaaday asayfa sayftii qaala wuxuu yidhi laa ilaaha ila allah ilaahay mooye ilaahay kale ma jiro laa ilaaha ila allah faqatalahu usaamana wuu dilay faqatalahu usaama wuu dilay fa albashiiru bishaareeyihii baa yimid baa helay muslimiintii way guulaysatay mar allaala markii guushii la helay bishaareeyihii bishaarada waday ilaa rasuuliillaahi buu u yimid sala allahu calayhi wasalam fasa'alahu wuu su'aalay wa akhbarahu asagana wuu u sheegay say wax u dhaceen iyo sii dagaalka u dhacay buu nebigu ninkii su'aalay asna waa u khabro nebigu wuu u jawaabay xataa akhbarahu ilaa uu u sheegay khabara rajul ninkii khabarkiisa kayfa sanaca wuxuu sameeyey ninkii la dilay iyo usaamihii wax dilay khabarkoodii buu u sheegay fadacaahu wuu u yeeray rasuulka fasa'alahu waa weydiiyey faqaala wuxuu yidhi lima qataltahu maxaa u dishay lima qataltahu faqaala wuxuu dhahay yaa rasuula allah rasuulkii allah awjaca wuxuu xanuunjiyey fi lmuslimiina muslimiinta muslimiintii uu dhagaha ka garaacayo wuu xanuunjiyey waqatala fulaanan wafulaanan wafulaanan wafulaanan wafulaanan wasamaa lahu nafaran koox buu tirtiriyey rasuulkii allow hebel buu dilay hebel buu dilay hebel buu dilay hebel buu dilay oo maxay u galeen dagaalka inay shahaado helaan soo ma aha ayaga inay ninka islaamiyaan soo ma ahay ninkaa sababtay ula dagaalamayeen colaab ka dhaxaysa ma jirto xoole isku haystaan ma laha inuu ka inqaadiyo ka badbaadiyo cadaabka laa ilaaha ila allahna uu yidhaahdo hadduu yidhi waxa kaloo loo dilaayo maxay tahay kun ma ahee malaayiin hadil haddii la rabo maxaa dhacay buu dhahay nebiga sala allahu calayh wasalam faqaala yaa rasuula allah awjaca fi lmuslimiin muslimiintii buu xanuunjiyey wa qatala wuxuu dilay fulaanan hebel wa fulaanan iyo hebel kale wa sammaa lahu nafaran koox buu u magacaabuu u tiriyey wa inii anigu xamaltu waxaan ku xambaaray calayhi korkiisa seefta falammaa ra'a asayfa seeftii markuu arkay buu qaal laa ilaaha ila allah beentiis waaye marka seeftuu ka baqaayey qaala rasuulu ullah wuxuu yidhi aqataltahu ma dishay marka markuu laa ilaaha ila allah yidhi seeftaba ha arkee ma dishay qaala nacam haa rasuulkii allo waan dilay qaala fa kayfa tasnacu seed yeelaysaa buu dhahay nebiga bilaa ilaaha ila allah idaa jaa'at hadday timaada yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo laa ilaaha ila allah oo doodayso oo dhahaysa allow kana idilo kalarka kaa haysataa hadday timaada seed yeeli doontaa usaamo usaame seed yeelaysaa laa ilaaha ila allah oo doodaysa hadday timaada maalinta aakhira qaala yaa rasuula allah rasuulkii allow istakfir lii ii dembi dhaaf weydii waa qaldamay waa qaldamaye istikfaar ii weydii fatasmacu bilaa ilaaha ila allah maxaad yeeli doontaa maxaad fali doontaa maxaad samayn doontaa usaamow hadday timaado laa ilaaha ila allah idaa ja'at hadday timaado yowma alqiyaamati maalinta qiyaama meeqa laa ilaaha ila allah oo imaan doonta maalinta qiyaamo dad faraqa uga dhegan imisaasa maqasheen qof inta la dhici rabo ama la dili rabo ashahaado laa ilaaha ila allah dheh wuu isku marqaati kacayaa maalinta qiyaamaha laa ilaaha ila allah hadday timaada seed yeelaytaa maalinta qiyaamo fa jacala wuxuu guda galay nebigu laa yasiidu inuusan uga siyaadinin wax kalena uusan dhihin istikfaarna uma weydiinin calaa an yaquula inuu yidhaahda kayfa tasnacu bilaa ilaaha ila allah seed yeli doontaa laa ilaaha ila allah idaa jaaءat hadday timaada yowma alqiyaama maalinta qiyaamo laa ilaaha ila allah iyo ehelkeeda hala nabadgeliyo laa ilaaha ila allah iyo ehelkeeda khayr fara badan baa ku dhex jira wacan cabdullaahi bnu wacan cabdulaahi bni cutbata bin mascuud qaala samictu cumar cumar baan maqlay radia allaahu canhu yaquul asagoo dhahaya ina annaasan dadka kaanuu waxay ahaan jireen xilligii nebigu joogay yu'khaduuna kuwa lagu qabta bilwaxyi waxyi baa lagu qaban jiray fii cahdi rasuulillaahi rasuulka wakhtigiisa qofka aayad baa kusoo degi jirtay been loo waaye iyo run loo waaye ilaah baa caddayn jiray subxaana wa waxyi ayaa ku soo degi jiray wa ina alwaxya waxyigii qad inqataca wuu go'ay waxyigii wuu go'ay maanta wa inaa anagu na'khudukum waxaan idinku qabanaynaa al'aana hadda bimaa dahara lanaa wixii noo soo muuqda annaga oona ah ma cid waxii lagu soo dejinayaa jirta ninkani waa gaal iyo ninkan waa xun yahay kanna waa fiican yahay waxii noo kala saaraya ma jiro madda waxaan idinku fiirinaynaa idinku qabanaynaa camalkiina noo soo muuqda faman adhara lanaa qofkii noo soo muujista annaga khayran khayr ammannaahu waan ammaan gelinaynaa qofkii khayr nooga muuqda muslim ma dhibo mashaakil ma gaarsiiyo salaada alloo tukadaa khayr alloo ku socdaa ammannaahu waan ammaan gelinaynaa waqarabnaahu waan soo dhowaynaynaa walaysa lanaa anaga min sariiratihi shay shaqa kumelin waxa u qarsan waxa sariiradiisa ah noogama sugnaanin shay allahu yuxaasibuhu ilaah baa xisaabanaya fii sariiratihi sirtiisii waxa u qarson inay been ka tahay inuu munaafiqnimo ka wato iyo inuu muslimiinku daga ilaahay baa yaqaana qalbigiisa waxa ku jira laakiin haddii kheyr uu noo soo muujiyo khayrkaasaan ku qabanaynaa waman adhara lanaa qofkii noo soo muujiyay nooga soo daahirta annaga xaggiisa suu'an xumaan lam na'manhu ma aamin gelinayno walam nusadiqhu mana u rumaynayno hadalkiisa wain qaala haba yidhaahdo ina sariiratahu waxa u qarsoon xasanatun wax wanaagsan inay tahay xataa haddii uu yidhaahdo ee uu sheegto qalbigayga wuu fiican yahay uu dhaho ka yeeli mayno qalbi annagu ilaahay baa yaqaano shaqa kuma lihin khayr mana kaa soo muuqday khayr ma qabatay diin ma ku dhaqantay laa ilaha ila allah ma dhahday salaad ma tukatay ahlan wasahlan soo dhowow ma tukan weysay laa ilaha illa allah xaqiiqa ma la imaan weysay qalbigaygaa fiicani attaqwa haahuna cid ka akhrisanaysa ma jiro rawaahu albukhaariyo baabu alkhawf wabillahi tawfiiq